بسم الله وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحجب من الميراث آن ودرسكيني صدح يطبناد وأنك قادي دونه الحجب من الميراث آن haddii aan dib u yar noqdo waxaynu hore ugu soo jirnay oynu amsile ku soo dhex jirnay ku saabsan ruuxa laba jiho wax ma ku dhexli karaa misaalka koowaad haweeney ayaa geeriyootay waxay ka tagtay ayaydeed walaalkeed oo xagga hooye ah iyo ninkeedii oo isla markaa in adeerkeed ruma ah markayn masalada dhisno ayeeyo sudus bay leeday akhi li-umkahaana sudus buu leeyey sawjkana nis buu leeyey suduska ayeeyo iyo kaa akhli umka ah mid walba hooseeyiisu waa sita sita labadaas sita mid ka soo qaado sawjkana nis buu leeyey hooseeyihiisu waa laba lix iyo laba hadday meel ku kulmaanna lixdun baa la qaataaba aynu nidhi asl masaliil lix baynu ka dhiganana lix maxaa u sudusaa waaxid ayeyada c lix haddana maxaa u sudusaa bimacnaa waxa weyaan maxaa u sudusa markaan ku leeyay lix u qaybi lix weeye waa waaxid akhil umkahaasii lix maxaa u nisa ilan sawjka nis buu lahaayee saddex isu gee sihaamtaa ay faralnimada ku qaateen hal iyo hal iyo saddex shan weeyaan maxaa soo hadhay qori baa soo hadhay qoriga ninka caasibka ah ee ugu dhow ee goobta joogaa la siinayaa sawj baa mar labaad dib isugu soo sharaxay oo yidhi haweenadeeda in adeerkeed ruma ayaan ahay marka waa caasi binafsi sidaasaa dabeetna waaxidkii soo hadhayna sawjkii loogu darayaa oo sawjkii afar qori ayuu qaatay xoolihii lix meelood loo qaybiyey afar markuu qaatay labada soo hadhayna ayadi yoakhil kala siin masale kale ayuu sheekhu inoo raaciyey wuxuu yidhi twufiya sawj can bintay khaalah ixdaahumaa sawjatu nin baa geeriyooday wuxuu ka tegey laba hablood oy habrawadaag yihiin oy habaryartii dhashay mid wuu qabaa fa sawja ta'kudu fardaha sawjadu waxay qaadanaysaa faralkeedii wahuwa huwa rubuc rubuc weeyaani bisababi sawjiya een iyo xaasnimadaasi ku qaadanaysaa wa tushaariku fi lbaaqi baaqigii soo hadhayna waxay la wadaagaysaa wa tushaariku waxay la wadaagaysaa sawjadii filbaaqi baaqigii soo hadhay binta alkhaala al-ukhraa inantan kale ay meydka ay habrawadaagta ahaayeen ee kale ayay baaqigii la wadaagaysaa fa tarisu macahaa fa tarisu way la dhexlaysaa sawjadii macahaa bintalkhaaladan kale biraxm raximnimo ayay wax kula dhexlaysaa iyo qaraabanimo ayay wax kula dhexlaysaa wayuqsamu albaaqi baaqigii waa loo qaybinayaa labadooda baynahumaa dhexdooda munaasafa iyadoo loo kala badhaayo faqad warisat asawja sawjadu waxay dhaxashay bijaatayni laba jiho ayay wax ku dhaxashay mukhtalifatayni oo kala duwan ixdaahumaa midkood bisawjiya weeye waalukhraana bilqaraaba raximiya waxa weeyaan qaraabadan sokeeyanimada ah wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah tusaale kale haddaan ku siiyo oo ruuxu laba dacood uu wax ku dhexlaayo ninbaa geeriyooda wuxuu ka tegey haweenadiisii oy habre wadaag yihiin iyo inan kale oy habra wadaag yihiin labadaasuu ka tegey sawjadu iyadu ruuc bay iska leeda ilan farc waaris meeshii ma joogeen wax kaloo helifari meesha ma ma joogaan rubaceedaa arbaca u hooseeyaa arbacahaasaan masaladii ka dhisaya arbaca maxaa rubaca waaxid sawjada si maxaa soo hadhay saddex qori baa soo hadhay saddexdaa qori ee soo hadhay waxaa la siinayaa inantii kale ee habrawadaagta ahaayeen iyo isla gabadhiisan oo dhinacan habrawadaag ka yihiin labadaasaa wada qaybsanaya labadaasu marka habarwadaag la eego meydka maxaa isu keenay waxaa isu keenay waa ummadan isaga hooyadii baa isu keentay saddexdaa qori dabeetana <clears throat> waxaa loogu qaybinayaa labadii hablood baa loo qaybinayaa waxaa leeyahay saddex iyo laba saddexdu labada uma qaybsanto waa tasxiixiyo waynu tegi doonaa haddaa la idhaado mar haddii aanay u qaybsamahaynin oo macnihii qayb saxeexa ah, way u qaybsamaysaa laakiin qismo saxeexa maaha jab baa gelaya saddex markan laba u qaybiyo markuu mid walba hal qaato midh baa dhex oolaya midhkii marka loo kala jeeyo waa min haaf marka jabkaasaa la doonaya in laga ordo oo tiro saafiya la siiyo saddex iyo laba hadday isu qaybsami waaya inuu jabgalay labadiioo madaxyadoodiiya hablaa madaxyadoodiiya qaado oo afartii ku dhufo sideed weeye sideeddaasaa jaamacadiya sideeddaasaa xoolihii laga qaybinayaa oo macnaheed waxaa lo xoolihii sideed meelood inuu qaybiya waayo sawjada qori bay ku lahayd masalada labadaan afarta ku dhufta ugu dhufo waa laba sideedda u hoose saddex soo qaado oo labadaan afarta ku dhuftay ku dhufo lix weeye lixdii labadii hablood u kala qaybi mid waliba saddex bay leedahay markaa bintulkhaaladan dambe saddex qori bay leedahay saddexdii kalena waxaa la siinayaa bintikhaaladii kale oo meydkana sawjadiisii ahayd markaa sawjadii iyo bintilkhaaladii xoolihii markii sideed meelood loo qaybiyey sawjadii waxay qaadatay shan qori bintilkhaaladina waxay qaadatay saddex shan iyo saddexna waa isku sideed fasawja taahudu fardaha aw huwa ruba bisababi sawjiya afarnimadaasi ku qaadatay wa tushaariku waxay la wadaagaysaa filbaaqi baaqigiina binta alkhaalati lukhraa ayay la wadaagaysaa wa way dhexlaysaa sawjadii macahaa bintalkhaaladana ay la dhexlaysaa biraxmi raximnimo iyo qaraabanimo ay kula dhexlaysaa wayuqsamu lbaaqi baaqigiina waa loo qaybinayaa baynahumaa labadooda dhexdooda labadii binto oo binto khaalanimo maanta ah ayaa loo qaybinaya munaasafa iyadoo loo kala barhayo faqad warisat sawja sawjadu waxay dhaxashay ay wax ku dhaxashay bijihatayn laba jiho mukhtalifatayni kala duwan ixdaahumaa midkood bisawjiya waxa weeyaan lamaananimada walukhraana bilqaraaba raximiya weeye tusaale saddexaad buu sheekhuna siiyey ruux baa geeriyood wuxuu ka tegay canshaqiiqa shaqiiqa wa hiya ibnata cammatihi waa sawj mar haddaad sawjo aragto sawj baa dhintay wuxuu ka tegey walaashii oo shaqiiqada wuxuu kaluu ka tegey afadiisii oo inaadeertii ruma ah falisawjati sawjadu rubuc rubuc bay qaadanaysaa fardan faral ahaan bay ku qaadanaysaa walishaqiiqa inantina anis nis bay leedahay fardan bay ku qaadanaysaa baaqigiina raddan ردا يدما لو ردين ويدب لو سينيا ولا ترث كما دخليسو اسوجيسو sawjadu bisababi qaraabati raxmi waxba kuma dhexlayso maxaa yeelay waa liwujuudi saaxibi fadl waa joogitaanka uu joogo qof faral wax ku qaadanaya wahuwa shaqiiqa weeyaan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey walaashii iyo haweeneedii siiyey way ilma adeer yihiin oo adeerkii dhalay sawjadii ruuc bay leedahay bintadina waxay leeday waxaan u jeedaa shaqiiqadii nis bay leedahay nis iyo rubuc mid walba hooseeyihiisu midna waa tiniin midna waa arbaca itiniin iyo arbaca haddii ay masale ku wada kulmaana arbacahun baa la qaadanaya xoole afar meelood baa loo qaybinayaa afar maxaa u nisa laba shaqiiqada si afar maxaa u rubuca waaxid sawjada si isugee laba iyo hal isugee waa saddex saddexdaa waxaad ka goynaysaa afartii oo aslmasali ahaa hal baa soo hadhay halkaa waxaa la siinayaa shaqiiqadii baa loo radinayaa shaqiiqadii ayaa loo radinayaa intaas waxa weeyaan tusaalihii inoogu dambeeyey casabaadkii alxajbu min almiiraas dhaxalka oo la iska xijaabo <clears throat> oo qofka laga riixo oo loo diido waa muxaadaradii shanaad wuxuu sheekhu kaga hadli doonaa tacriifka uu xajbigu leeyey luqatan wa istilaaxan qaybaha xajbigu u kala baxo xajbulxirmaanka iyo xajbu nuqsaanka warasada aan laga xijaabayn dhaxalka aasan lahaanba kuwa la xijaabay ee rag iyo haweenba leh ninka la yidhaahdo akhul mubaarak iyo akhul mash-uum waxaa hoos iman doona oo uu raacin doona sheekhu masalada la masalatu mushtaraka iyo sidii fuqahadu iskugu khilaafeen buu ka hadli wuxuu ugu dambaysiin doonaa shuruudda ay leedahay masalatu mushtaraka haddaynu ku horeysiino tacriifu lxajbi tacriifka uu xajbigu leeyahy warta xajbigu wuxuu ku xidhan yahay baabulxajbigu hadba sidii aada u fahamtay ee uu kuugu dhaco baabulcasabaad casabaadka sida aad usoo fahamto ayuunbu xajbiguna uu ku xidhan yahay maxaa yeelay iyadoo jihe laysku xijaabayo iyo iyadoo derajo isku xijaabayo iyadoo quwo laysku xijaabayo iyadoo istiqraaqulfuruud laysku xijaabayo xoolihii oo qofkii caasibkaa ah ka dhammaada dhammaan in alle intaas oo dhami waxay inoogu soo horumartay fii baab alcasabaat ayay inoogu soo horumartay marka baabul casabaad sida u fahamtay ayuunbu xajbiguna uu ku xidhan yahay baabulxajbu waa baab markaa ilma faraaidka la joogo aada muhiim u ah ilaa iyo culammadu ay ka yidhaahdeen xaraamun calaa man lam yacrif ilxajm an yuftiya fi lfaraa'id xaraamun calaa man lam yacrif ilxajm waxa xaaraanka ah oo ka reeban qofka aan xajbiga aan garanahaynin oon aqoon u lahayn an yuftiya fi lfaraa'id inuu cilmiga dhaxalka uu ka hadhadlo oo wax ka yidhaahdo uu ka fadwoodo alxajbu luqa xajbigu luuqad almancu waalxirmaan baa la yidhahdaa almancu waalxirmaan waa diidistii iyo hoojintii qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun iyagu iska daayo can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood maalinta qaar laga xijaabayo oo loo diidayo weeyaan ay innahum iyagu mamnuucuun waxaa loo diidaya can ru'yati illaahi tacaala fi laakhira inay ilaahay arkaan subxaanahu wa tacaala maalinta aakhiro ayaa laga xijaabaya oo loo diidayaa wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa lilbawaabi ruuxa albaab joogaha ee waashmaanka ah xaajibun xaajib baa la yidhaahdaa liannahu maxaa yeelay yamnacu naas dadka ayuu u diidayaa min addukhuuli inuu u soo galo cala ru'asaai kuwa madaxdaa bikayri idan idan la-aan inuu soo galo ayuu u diidaya waa ninka waashmaanka kadinka taagan ee gaadhka ah gaadhayaha ah wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa lilbawaab xaajibun baa la yidhahdaa liannahu yamnaca yamnacu nnaas dadka ayuu u diidayaa min addukhuul inuu usoo galaan cala ru'asaa madaxda inay usoo galaan bikayri idan wa ismu lfaacil ismu faacilku min hadihi maadda xaajibun weyn yani maadadan lafdigan aynu dul taagannahay ee xajbigu ismu faacilkiisu xaajib weeyaan wa ismulmafcuul ismu mafcuulkiisuna maxjuub baa la yidhaahdaa xaajib waa kii wax xijaabayey ee isagu wax teedaayey maxjuubna waa kii la xijaabay ee la riixay weeyaan falxaajibu xaajibku alladii ka weeyaan yamnacu u diidayaa hayrahu kayrkii u diidayaa min alirti dhaxalka u diidaya weeye kaasaa xaajib la yidhaahdaa falxaajibu alladii ka weya yamnacu u diidayaa hayrahu hayrkiibuu u diidayaa min alirdi dhaxalka ayuu u diidayaa waalmaxjuub maxjuubkuna almamnuuc waa ka u diida waa kii loo diiday min alirdi dhaxalka loo diiday almamnuucu waa kii loo diiday ee laga joojiyey laga riixay min alirdi dhaxalkii qaala shaacir shaacirku wuxuu yidhi waxaa la yidhi wuxuu ka hadlayay nabiga calayh salaatu wasalaam lahu xaajibu can kulli amrin yashiinuhu walaysa lahu an daalib alcurfi xaajibu lahu xaajibun wax ka teeda ayuu leeyahy can kulli amrin arin kastoo yashiinuhu xumaynaya wax ka teeda oo ka celiya ayuu leeyahy walaysa lahu maleha can daalib alcurfi qofka curfiga iyo wanaaga doonayana xaajibun cid ka teeda malaha min baxri dawiil waistilaaxan erebixin ahaan xajbigu taas waa luuqad ahaan luuqadda waxa lagu macneeyo ama uu macnihiisu uu yahay weeyaan laakiin markaynu baabkan joogno cilmi faraa'idka xajbiga maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa mancu alwaarithi min alirthi kullan aw bacdan mancu lwaarith ruuxa waariska ee wax dhexlaya oo loo diido min alirthi dhexalkii kullan gebi ahaanba in loo diido aw bacdan ama bar ka mida in loo diido ama in loo wada diido ama wax ka mida in loo diido liwujuudi man huwa awlaa minhu bilirdi sababtuna waxa weeyaan waa liwujuudi man jiritaanka iyo joogitaanka uu joogo ruux huwa isaguba awlaa minhu ka mudan bilirdi dhaxalka ka mudan cid isaga dhaxalka ka mudan oo joogta awgeed baa loogu diiday mancu lwaarisi minalbisi loo diido weeye kullan dhammaan aw bacdan liwujuudi man helitaanka la helay ruux huwa isaguba awlaa ka mudan minhu isaga bilistidhaxalka ka mudan aqsaamu alxajb qaybaha uu xajbigu u kala baxo wayanqasib alxajbu xajbigu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qaybsamaa xajbigu cala alcumuum markaan isdul taagno labun baynu u qaybinanaa xajbun bilwasfi iyo xajbun bishaksi xajbun bilwasfi xijaab iyo riixid ku timaada bilwasfi sifo ku timaada iyo xijaabid ku timaada bishaksi ruux ku timaada ruuxoo ruux lagu riixo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xajbigu waa labadaa qaybood fal ka hore haddaba oo ah ruuxoo lagu xijaabo bil wasfi sifo huwa waxa weeyaan xajbun can ilmiiraath ruuxii oo laga teedo canilmiiraathi dhaxalka bilkuliya gebi ahaanba liwujuudi wasfin qaa'imin bilwaarith waa liwujuudi helitaanka la helay wasfin qaa'imin sifo ku qumtay bilwaarith ruuxan waariska wax dhexlaya oo yamnacuhu u diidaya can ilmiiraasi dhaxalkii u diidaaya ka kownihi qaatilan aw murtadan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xajbu bilwasfi huwa xajbun cala almiiraasi bilkuliya huwa xajbun waa diidid loo diido iyo diidmo cani ilmiiraasi dhaxalkii la diido bilkuliya gebi ahaanba la diido liwujuudi wasfin helitaanka la helay sifo sifadaasoo qaa'imin bilwaaris ku quman oo laga helay weeyeen bilwaarisi ruuxan waariska wax dhexlaya laga helay sifo laga helay ruuxii waariska ahaa oo yamnachu u diidaya canilmiraati dhaxalkii ka kownihi tusaalahaan waa ahaanshihiisa uu yahay ruuxaasi qaatilan kanuu dhexlayaba inuu dilayba aw murtada ama mid diinta islaamkaba ka ridoobay oo ka baxay wahaada nooc noocan curifa xukmuhu xukunkiisa ayaynu soo barannay oo lasoo ogaaday mimaa taqadama fii mawaanic alirsi marka aynu joognay mawaanic alirsigii ayuunbaa la yidhaahdaa xashfun bilwasfi khulaasatu lqowl ruuxoo laga helay sifadii riqiga qatliga iyo ikhtilaafu diinka ayaa waxaa la odhanayaa ruuxa waxaa laga helay sifo ayaa laga helay mar haddii sifo laga helayna dhaxalkii kulliyanba waa loo diidayaa wahaada nooc noocan curifa xukmuhu xukunkiisa waxaa lagu soo ogaaday mima taqadama wuxuu inoogu soo hormaray fii mawaanic lersi wathaani kan labaad oo ah alxajbu bishaqsi xijaabid laysku xijaabo shaksi la isku xijaabo wahuwa an yuujada waa in la helo shaksun shaksi waa in la helo axaqu bilirsi dhaxalka ka mudan oo kaga xaq leh min kayrihi kayrkii oo fa yaxjubhu u diidaya dabeetana u diidayo canilmiiraati dhaxalkii u diidaya wahada haada nooc noocan ayanqasimu aydan ilaa qismayn wuxuu leehay sheekhu jasaahu llahu khayra alxaju bishaksi huwa waxa weeye an yuujada shaksun ruux waa in la helo waa in ruux la helo axaqu bilirthi dhaxalka kaga xaqnimo leh oo ka mudan min kayrihi kayrkii fa yaxjubuhu uu u diidayo can ilmiiraati dhaxalkii u diidayo mar haddii isagu kaga xaq leeyahay dhaxalkii waa u diidaya waa ka riixayaa waxaanu u qaybsamaa alxajbu bishaksiguna laba nooc buu u qaybsamaa xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan ayaa la kala yidhaahdaa xashbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan fa xajbulxirmaan xashbu xajbulxirmaanku kuwa waxa weeye xajbu can kulli lmiiraad dhammaan dhaxalkii oo ruuxii laga xijaabo maca qiyaami iyadoo la helay al-ahliyati lil-iri ruuxu inuu dhaxalkii ehel u yahay ehelnimadii uu dhaxalka ehel u ahaa iyadoo weliba la helay oo meesha qaa'im ay tahay ayaa haddana dhaxalkii gebiahaanba loo diidayaa fa xajbulxirmaani huwa waxa weeye xajbu can kulli lmiiraad in layska xijaabo oo loo diido ruuxii can kulli lmiiraad dhammaan dhaxalkii oo dhan maca qiyaami iyadoo weliba jirto alahliya ehelnimaduu ehel u yahay lilirsi dhaxal inuu wax dhaxlo isagoo ehel weliba u yahay isagooy jirto baa haddana dhaxalkii loo diidayaa waa sidee ka xasbi ljad bilab sida awowgiioo lagu xijaabay aabba oo kale oo haddii ruux ay dhaxal joojinayaan aabbiyi awow aabbihii unbaa dhaxalkii qaadanaya awowgiina wuu iska tegayaa maxaa yeelay dee aabbuhu iyo awowgu dee aabbaha maydka u dhow sidaa awgeed ba aabba u qaadanayaa awowgiina wuu iska tegayaa sababtu awowgu u tegana waxa weeyaan aabba ayaa lagu riixay oo lagu xijaabay wa ka xajfi ibni libni bilibni waxaa tusaale kale ka mid ah ibni libnigii oo lagu xijaabay bilibni ibni lagu xijaabay waayo de wuu uga dhowye maydku wuu uga dhowye وكحجب الأخ لأب بالشقيق أخي لأبك هو لغو حجابة بالأخ الشقيق ينوى كولمد وحجب الجدة أيديو لغو حجابة بالأم ينوى لمد لما أنت كاسو دن midba ka dambeeya ayaa lagu riixay oo lagu xijaabay wahaakadaa sidaa ayay ahaatee baqiyatul maxjuubiin dadka inta kale ee la xijaabayna waa sidaa xajbu xirmaan inta lagu xijaabay xajbu xirmaan wasayaati wuu inoo iman doonaa bayaanuhum bitafsiil caddayntooda way inoo iman doontaa waamaa xajbu nuqsaan xajbu nuqsaanku fa huwa waxa weeye an yakuuna lishaksi shaksiga inuu u suganto ahliyatul irsi ehelnimadu ehel u yahay dhaxalkii wayarisu bilficli dhab ahaanna waa dhaxlayaa oo wixii waa qaadanayaa walaakiin ha yeeshee laa yarisu ma dhaxlayo fardahu faralkiisii al agtara ee badnaa bal al aqalla ka yar buu qaadanayaa sababtuna waa liwujuudi shaksin aakhara waa joogitaanka uu yimi ruux kale weeye wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah xajbu nuqsaanku waxaa weeyaan ruux ayaa la helay waarisa oo ehel u ah dhexalkii inuu wax dhexelo ehel u ah horta dhexalkii wuu qaadanaya waxuu wuu ka helayaa meeshii laakiin waxa uu helayaa waxa weeyaan laba dhaxal laba faral haddii uu lahaa kii yaraabuu badnaa buu ka guurayaayoo kii yaraabuu u guurayaa walaakin laa yarisu lfardahu laaktar kii badnaa ma dhexlayo balal aqala kii yaraa buu dhaxlayaa liwujuudi shaksin aakhara waa helitaanka la helay ruux kale awgeed tusaale ahaan waxa weeye ka xajbi lummi min athulus ila sudus hooyo marka ay aanay la joogin farac waarisa iyo jamcu min alikhwa hulus bay qaadan jirta xooliyo saddex meelood loo qaybiya meel marka intaa aanay midna joogin labadaa la helo ama mid ka mida la helana hooye sudus bay u guuri jirtay marka hooyo hulus ayay maanta ka guurtay oo sudus bay u guurtay liwujuudi farci waaris farac waariso meeshii haddii la helo farac waariso haddii meeshii yimaado hooye hulus bay ka guurtay sudus bay u guurtay ama jamcu min la helo wa ka xajbi sawji nis ila rubuc waxaa kaloo ka mid ah sawjkii oo ka guuray nis kii badnaa weeyaan waa faral kii badnaa ila rubuc kii yaraabuu u guuray oo xooliyo laba meelood loo qaybiyey iyo xooliyo afar meelood loo qaybiyey de xooliyo laba meelood loo qaybiya waa badan isna wuxuu caynkaa loogu raray waxa weeyaan haddii farac waarisaan la helo oo sawjadu ay ka tagtay niskii wuu ka guurayaa sawjkii rubac buu u guurayaa markaa wazawja min arubuc ila athumun liwujuudi alwalad sawjadii oo iyana rubuc ka guurtay oo thumun u guurtay ayaa xajbu nuqsaankii ka mida waxa weeyaan hijaabid ruuxii lagu samaynayo iyadoo dhimis lagu samaynayo nusqaan baa lagu samaynayaayoo wuxuu markii hore lahaabaa badh laga dhimayaa laga wada qaadi maayo waxbaa laga dhimayaa min arubuc bay ka guurtay ila thumun liwujuudi alwalad waidaa wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llahu khayra waidaa udliqa lafdu lxajb haddii la idlaaqo lafdigan xajbi oo xajbi un sidaa loo idhaahdo fa innahu yansarifu wuxuu u kacaya u gadoomayaa ilaa xajbi alxirmaan ayuunbaa looga jeedaa haddaad xajbi un maqasho waxaa looga jeedaa sidaa loo idlaaqo xajbi alxirmaan baa looga jeedaa walaa yuqsadu minhu loogama jeedo xajbu nuqsaan loogama jeedo wuxuu leeyahy sheekhu jasaa llahu khayra waidaa udliqa lafdu lxajbi lafdiga xajbi haddii sidaa loo idlaaqo sidaa loo sheego uun oo xajbi un la yidhaahdo fa innahu yansarifu wuxuu kacayaa oo uu jeedsanayaa ilaa xajbi alxirmaan walaa yuqsadu minhu loogama jeedo xajbi alxirmaan xajbu nuqsaan alwaratha aladiina laa yuxjabuuna xajbu xirmaan dadka warahada ah aladiina kuwaasoo laa yuxjabuuna aan la xijaabin xajbi xirmaan aan la xijaabin xoolihii lagama wada qaadayo marnaba cidlo la diri maayo hunaaka sinfun waxaa jira halkaa sinfi iyo nooc min alwarasa dadka warasada ka mid ah laa yuxjabuuna lama xijaabo xajba xirmaan xajbigii ruuxoo xoolaha laga wada qaada ah lama xijaabo aslanba li'annahu maxaa yeelay laabudda lahum waxaa lama huraana an yarisu inay dhexlaan waxaa lama huraana inay wax dhexlaan wahum iyaguna sittatu afraadin lix qolo weeye kow alibnu sulbiyu lixda lixda ruux ama lixda qolo ean marnaba dhaxalka xashfulxirmaan aanu ku dhac ahayn weligood wax waayi maayaan ama ha yaraystaan ama ha badsadaan marnaba wax waayi maayaan iyagu oo cidlo la diri maayo cid xijaabi karta oo meeshii ka riixasa aba ma jirto alibnu sulbiyo baa ka mid a waa inankii uu meydku uu dhalay albintu sulbiya waa inantii uu dhalay ee walad sulbiga ahayd alab waa aabbihii al-um waa hooyadii sawj iyo sawju waa lamaanihii isqabay kolba mid haantood meesha waa in laga helaa labadood ma wada joogi karaan lixdaa qolo waxa weeyaan alwaratha aladiina laa yuxjabuun xajba xirmaan waa kuwa aan marnaba la xijaabi karin si kale ayaa culammadu u dhigaan lixdan waxay yidhaahdaan alwaladaan alabawaan iyo asawjaan kitaabkeennana waa inoo sheegi sheekhu xagga sidaa awgeed culammadu waxay yidhaahdaan kullu man adlaa ila almeyt binafsihi laa yasqut ruux kastoo meydka ugu soo dhowaada binafsihi iskii ugu soo dhowaada laa yasqut ma dhaco markaa lixdaasu qolo waa lixda aan marnaba xasbi xidmaan aanu ku dhac ahayn fa idaa wujida haddii la helo axadu haaulaa'i mid ka mida kuwaa falaabud waxaa lama horaana an yarisa inuu dhaxlo mina tarika tarikada inuu wax ka dhexlo ayaa hubaal ah wa hunaaka halkaana cibaaratun cibaaro ayaa jirta akhsar ka kooban sidaa horeynu soo taxnay alibnu sulbiyo albintu sulbiyo macnii qaabkaa qaab ka kooban baa jira yaquuluhaa oo ay yidhaahdaan alfaradiyuun culammada dhaxalyaqaanka ahi wahiya cibaaradaas waxay tahay alibnaani alabawaan alsawjaan cala altaqliibi fii kullin mid kastaba marka la qallibo oo labka la qaalib yeelo oo inankii iyo inantii ayaa inankii la qaalib yeelayaa la odhanayaa al-ibnaan macnaa labadii inan ma ahaa waa halkii aan waladaan marka hore anigu aan ka idhi alibnaan alabawaan hooyadii iyo aabbihii aabbihin baa la qaalib yeelo alabawaan labadii aabun baa layihi meesha marka laba aabba dee ma jiraane waa hooyadiiyo aabbihii assawjaan saas si leegana sawjkiiyo sawjadii sawjkumaa la sheekhu ka wadaa acala ataqliibi fii kulli mid kastaba iyadoo la qallibayo fa idaa wujida haddii la helo axadu haaulaai kuwaa mid ka mid ah, budda waxa shaki an yarisa inuu dhaxlo mina tarika tarikad inuu wax ka dhaxlo wa hunaaka halkaa waxaa jira cibaaratun cibaaro aksara ka kooban taa hore yaquuluhaa oo ay yidhaahdaan alfaradiyuun wahiya waxay tahay alibnaan alabawaan asawjaan cala taqliibi marka la qalibo fii kulli mid kastoo ka mida marka la qalibo oo labka la qaalib yeelo fa haa ulaa'i kuwaasi hum iyagu assitatu aladiina waa lixdii laa yuxjabuuna xajba xirmaan aan la xijaabin xajba xirmaan aanu ku dhicin alwaraha aladiina yuxjabuuna xajba xirmaan min adukuur halkan sheekhu wuxuuna siinayaa caleyhi raxmatullah jadwal buu ina siinayaa lagu baranaayo dadka uu ku dhaco xajbulxirmaanku rag iyo dumarba isagoo ragga inoo soo horraysiinaya waa alwaraha aladiina yuxjabuuna xajba xirmaan min adukuuri hum waxay yihiin awalan marka hore aljaddu saxeex waa awowgii waaridka ahaa yuxjabu bilab aabba ayaa lagu xijaabaa wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah awowgii waaridka ahaa ee saxeexa ahaa waxaa lagu xijaabaa oo xajbu xirmaan lagu sameeyaa marka uu aabba yimaado waljaddu alghariib awowgii dhowaa yaxjubu wuu xijaabayaa aljadd albaciid awowga fog wahaakada awow kasta oo dhow ka ka fog waa riixayaa marka awow ama aabbaa lagu xijaabaa ama iyaga ayaa is isxijaabo awowba awowgu ka dhow yahay ayuu kii fogaa uu riixayaa haaniyan alahu shaqiir yuxjabu waxaa lagu xijaabaa bilab aabba ayaa lagu xijaabaa wa bilfarci alwaarid almudakar farc waarisa oo mudakarana waa lagu xijaabaa alibnu iyo wa ibnu libni mahma nasala weeyaane farci waariskahaana ama waa alibnu ama waa ibnulibni inkastuu hoosu daadego akhu shaqiiqa isna intaasaa lagu xijaabayaa haalisan alakhu liab waa walaalkii ay meydka xagga aaba ka walaal ahaayeen yuxjabu waxaa lagu xijaabaa biman mid yuxjabu bihi lagu xijaabay alakh shaqiiq akhi shaqiiqa ahaa intii lagu xijaabay ayaa isagana lagu xijaabaa sidoo kale yuxjabu waxaa lagu xijaabaa bilakhi shaqiiq akhi shaqiiqan laftiisana waa lagu xijaabaa wuxuu leeyahy sheekhu akhli abkii horta waxaa xijaabay intii akhi shaqiiqa xijaabi jirtay akhi shaqiiqa laftiisuna wuu xijaabaa waa sidaa yuxjabu waxaa lagu xijaabaa akhii la abka ahaa biman mid baa lagu xijaabaa yuxjabu bihi lagu xijaabay alakh shaqiiq akhi shaqiiq ahaa lagu xijaabay wayuxjabu waxaa kaloo lagu xijaabaa akhii la ahaa bilakhi shaqiiq laftiisana waa lagu xijaabaa waxaa kaloo lagu xijaabaa akhi liabka ahaa wa bilukhta ashaqiiqa ukhtadii shaqiiqada ahayd allatii taasoo asbaxad noqotay casabatan macal khayr waynakii soo marnay quwada iyo awooddii walaalkeed ayay yeelanaysaa markaa cidda iyada ka dambayso dhan way riixaysaa kaana waa lagu xijaabaa taana waa lagu xijaabaa akhi liabka ahaa liannaha maxaa yeelay iyadu xiina idin wakhtigaa fii quwati akhiiha awooddii walaalkeed ayay yeelatay ashaqiiq irsan wa xajban hadday dhaxal tahay iyo hadday riixis tahayba awooddii walaalkeed ayay yeelatay raabican alakhu lium aw lukhti lium walaalkii iyo walaashii xagga hooyo meydka ay ka walaala ahaayeen muxjabu waxaa lagu xijaabaa kullu minhumaa mid kastoo iyaga ka mid a bilasli waalfarc asal iyo farac baa lagu xijaabaa alaslu asalku waxa weeyaan almudakar waa labka uun kal abi waljad sidii aabba iyo awowoo kale waa in calaa korba ha u kacae haddii awow la helo ama aabba la helo akhwaad ikhwadii li'umka ahayd dhaxalkii waxba kuma yeelanna way iska tegayaan walfarac walfarca uu sheekhu sheegayna waxaa looga jeedaa almudakar iyo walmu'anas labadaba waa looga jeedaa lab iyo dhadig kii la arkaba ha noqday faracaasiyo alibnu iyo walbintu looga sii jeeda iyagana akhii liumka ahaa iyo ukhtadii liumka ahayd ama mid ha noqdaan ama laba ha ama ka bataane aabbiya waa riixayaan oo meesha waa ka saarayaan sidoo kale faracii waariska ahaa meesha waa ka saaraya lab labiyo dhedi kii la arkaba ha noqdaani khaamisan libni inankii umeydku awooga u ahaa wayuxjabu waxaa lagu xijaabaa ibnulibniga bilibni ibni baa lagu xijaabaa wahaakada kullu ibni ibni yuxjabu biman huwa aqrab minhu sidaasoo kale kullu ibni ibni ibni ibni kasta yuxjabu waxaa lagu xijaabaa biman huwa aqrab minhu mid ka dhow baa isna lagu sii xijaabaa wuxuu leeyahy sheekhu ibnul ibnigii waxaa lagu xijaabaa ibniga sidaasi leeg ibnu ibni kasta waxaa lagu xijaabaa mid kasta oo ka dhow oo xagga meydka uga dhowna waa lagu xijaabaa fa ibnul ibni ibni ibnigu yaxjubu waa xijaabayaa ibna ibni ibni waa xijaabaya wahaakada ibni ibni kastaa ka ka sii hooseeya waa riixayaa oo waa reebayaa saadisan ibnulakh shaqiiq yuxjabu waxaa lagu xijaabaa bilabdi waljad labadaba waa lagu xijaabaa sidoo kale waxaa lagu xijaabaa wa bilibni iyo wa ibni libni iyo wa shaqiiq wa akhli ab intaabana waa lagu xijaabaa wuxuu leeyahy sida aabaha iyo awoogaba loogu xijaabayo ibnal akhi shaqiiqa ibnigiina waa lagu xijaabaa ibnil waa lagu xijaabaa akhi shaqiiqahaana waa lagu xijaabaa kiila abkahana waa lagu xijaabaa haddaba waxaynu goorahaba soo wadnay ruuxaa ruuxaas ayaa xijaabaya u xijaabayo waa maxay bal marka dambe aynu khulaasaynano ayaan xagga dambe ku sheegi doonaa biidni illaahi saadican ibnu akhli yuxjabu waxaa lagu xijaabaa ibnu akhli biman mid baa lagu xijaabaa yuxjabu bihii lagu xijaabay ibnu akhi shaqiiq ibnu akhi shaqiiqii intii lagu xijaabay oo dhan baa isna lagu xijaabaa wayusaadu waxaa loogu daraa biannahu isagu muxjabu in lagu xijaabayo biibni alakhi shaqiiqna waa lagu xijaabayaa wuxuu leeyahy ibn akhli abka waxaa lagu xijaabayaa in alle intii ibn akhi shaqiiqa xijaabi jirtay ayaa isagana xijaabaysa waxaa kaloo xijaabaya ibn al akh shaqiiqa ka sarreeyaana waa xijaabaya haaminan alcamu shaqiiq waa adeerkii meydka isku hoyo aababa aabbihii ay xagga ka ahaayeen yuxjabu bilibni akh liab waa lagu xijaabaa biibni lakh liab waa lagu xijaabayaa wa biman mid baa lagu xijaabayaa yaxjubu xijaabaysay ibna akh liabka camkii shaqiiq ahaa ibnal akhli abkii in alle intii xijaabi jirtay oo dhan baa harta xijaabaysa sidoo kale ibna akhli aabki laftiisuna waa xijaabaya sababtana waynu sheegi taasican alcamu liab yuxjabu waxaa lagu xijaabaa bilcami shaqiiq baa lagu xijaabaa wa biman midbaa ayaa lagu ayaa xijaabaya oo lagu xijaabayaa yaxjubu alcama shaqiiq camkii shaqiiq ahaa intii xijaabi tirtana waa xijaabaysaa yuxjabu bilcami shaqiiq camka shaqiiqa ah ayaa lagu xijaabaa wa biman midna waa lagu xijaabaa yaxjubul xijaabi jirtay alcama shaqiiqna waa lagu xijaabaya caashiran ibnu cami shaqiiq yuxjabu bilcami liab cam liabkan horta ka horeeya horta meesha wuu ka saaraya waxaa kaloo meesha ka saaraya cam liabka in alle intii meesha ka saari jirtay dee ibnalcam shaqiiqana waa ka saaraysaa wabiman mid baa kaloo meesha ka saaraya yaxjubu xijaabi jiray alcam liab oo miman ciddi ka mida taqadamu inoo soo horumaray koob iyo toban ibnulcami liab yuxjabu waxaa lagu xijaabaa biibnilcami shaqiiq kan imika ka horreeyeen hadda ka soo baxnee tobnaad laftiisa ayaa lagu xijaabaa wa biman midna waa lagu xijaabaa yaxjubu xijaabaysay ibnilcami shaqiiq ciddii xishaabi jirtay kaa horena isna waa xishaabaysaa kan dambe khulaasat lqowl sheekhu jadwal buu ina siiyey ka hadlaya ragga uu ku dhaco xajbulxirmaanku waxaanu sheekhu ka dhigay koob iyo toban haddii aan si kale usoo khulaaseeyo ruuxa la xijaabay iyo ka xijaabaya iyo sababta uu ku xijaabay bal haddaan eegno lamber kow ibnulibni ibnulibni ayaa la xijaabaa waxaana xijaabaa alibnu ibni baa xijaaba sababtuu ku xijaabayna waa maxay wuxuu ku xijaabaa oo bidaraja ayuu ku xijaabay ibnulimnigii ibni baa xijaaba baynu ni sababtu ku xijaabayna waa bidaraja maydku uga darajo dhowy waynu soo marnay baabulcasamaadka baynu ku soo marnay ibnulimiga waxaa kaloo xijaabaa waxa la yidhaahdo istiqraaqu lfuruud xoolihii oo ka dhammaaday istiqraaq ulfuruud baa ku dhaca kaana waa lagu xijaabaa aljad waa kii labaadee la xijaabayey ee ragga ahaa jadka waxaa xijaabaa alab waxaa kaloo xijaabaa jadun aqrab awow isaga ka dhowna waa xijaabaa muxuu ku xijaabay aabbuhu muxuu awowga ku xijaabay sababtu waa maxay waa biljiha ilinbaabulcasawaadka waynu marnay jihada ayuu ku xijaabay oo aabbuhu jihatul ubuwa ayuu ahaa awowgana jihatuljuduuda maca alikhwa ayuu ku jiray markaynu qaadano madhabkii culammadu u badnaayeen een ahayn madhabkii abi xaniife madhabka abi xaniife wuxuu ahaa sidan kitaabku inoo qorayo oo ah in awowga iyo aabbuhu isku jiha awowguna muxuu awowga ku riixay isna bidaraj ayuu ku riixaya awow awow riixay waa bidaraj ayuu isna ku riixaya alakhu shaqiiq waxaa xijaaba alibnu waxaa kaloo xijaaba ibnulibni waxaa kaloo xijaaba alab intaasuba maxay ku xijaabeen akii shaqiiq ahaa intuba waxay ku xijaabeen biljiha oo ibnigu iyo ibnulibnigu isku jihay ahaayeen jihatulbunuwa aabbuhuna wuxuu ahaa jiho jihatulubuwa labadoodaa jihaba jihat aljuduuda maca alikhwa miyaynay ka jihaa horreyn jihay ku xijaabeen markaa akhu shaqiiqa waxaa kaloo xijaaba istiqraaqu lfuruud xooliyoo ka dhammaada xooliyoo ka dhammaadana waa xijaabaya oo iska tegaya cashu xirmaan baa ku dhacay alakhu liab waxaa xijaaba akii liabka ahaa alibnu ibnulibn alab saddexdaasi way xijaabaan saddexduna waxay ku xijaabaan biljiha jiha ayay ku xijaabaan waxaa kaloo xijaabaa alakhu shaqiiq baa xijaaba muxuu ku xijaabaa bilquwa quwa ayuu ku xijaabaa waayo dee akh shaqiiqi akh le-aaba umay wada yihin waa isku juho waana isku darajo laakiin quwa ayay ku kala baxeen waxaa kaloo xijaabta ukhtun shaqiiqa saarat casawatan maca alkhayr waay ayaa iyana xijaabta waxaa kaloo xijaaba akh le-aabkaa ayaa isna la xijaabaa ibn akhi shaqiiq waa kii shanaad ee ka mida maxjuubiintii waxaa xijaabaa ibnu ibnulibni baa xijaaba al ab baa xijaaba intaasoo maxay ku xijaabeen ibnu akhi shaqiiqa biljiha jiha ayay ku xijaabeen waxaa kaloo xijaaba alakhu shaqiiq baa xijaaba akhli aba baa xijaaba iyaguna maxay ku xijaabeen waxay ku xijaabeen iyaguna biljiha oo jihadii ukhuwada iyo tii waynu israacnay jihadii ikhwadana gooni baynu eh, u saarnay sida loo badan yahay markaynu qabanno laakiin haddaynu raacno sida kitaabkeenu inoo qorayo ikhwadii iyo banil ikhwadii isku jiha laga dhigayo waxay ku xijaabayaan markaa biqurbi daraja way ka derajo dhow yihin oo akhi shaqiiq ahaa iyo akhi li'aabka ahaa ibn akhi shaqiiq way ka derajo dhow yihin markay saa kala raacno labada madhab waxaa kaloo ibnul akhi shaqiiqa xijaabaya uktun saarat casawata maca alkhayr ayaa iyana xijaabaysaa ukhto noqotay casaba maca alkhayr ama shaqiiq ahaato ama li'aab ha ahaatee iyana way xijaabaysaa ile quwadii awooddii walaalka bay yeelanaysaa waxaa xijaabaya aljad awoobaha xijaabaya ile isna wuu ka jiha horreeyaa waxaa kaloo xijaabaya istiqraaqu ulfuruud intaasuba waxay xijaabayaan ibn al akhi shaqiiqi way xijaabayaan ibn al akhli oo ka mida kii lixaad ee la xijaabayey waxaa lagu xijaabaa maa taqadama in alla intaa inoo soo horumartay oo dhan baa lagu xijaabaa in alla intaa inoo soo horumartay ee ibnil akhi shaqiiqa xijaabasay oo dhan baa isna xijaabasa waxaa kaloo xijaabaya ibnil akhi shaqiiqa laftiisa isaga iyo intii xijaabi jirtaybaa ibnil akhi liabkuu xijaabaya oo ibnil akhi shaqiiqu muxuu ku xijaabaya ibnil akhi liabka waa bilquwa waduu ku xijaabaya ibnu akh liab ibnu akh shaqiiqu wuxuu ku xijaabayaa baynu waa bilquwa isagu toddoba akhli um walaalkii meydka xagga hooye ka walaal ahaayeen waxa xijaaba isagana ibnu baa xijaaba bintaa xijaabta ibnulibni baa xijaabaa bintulibni baa xijaabta waxaanay ku xijaabeen intaasuba bil farciya waa faracnimada meydkii farac u yihiin al ab baa xijaabaa aljad baa xijaabaa labadaasna waxay ku xijaabeen bil usuuliya asalnimada meydkii asala u yihiin oo walad li'umka farac iyo asal baa lagu xijaabi jiray baynu alcamu shaqiiq waxaa xijaabaa in alla intii inoo soo horu marka akhli umka laga reebo akhli umkaa faqad marka laga reebo in alla intii kaleo dhanba camu shaqiiqa ah xijaabta waxaa kaloo xijaabaa biibni lakh oo lagu xijaabaa biibni alakh liab ayaa lagu xijaaba camkii shaqiiq ahaa isla markaa ibn alakh liabkiiba xijaabay jihadaanu ku xijaabayaanoo de kala jihi ahay alcamu camkii ay meydka aabbihii xagga aabba ka walaal ahaayeen waa kii sagaalaad waxaa lagu xijaabaa oo xijaabaya maa taqadama in alla intaa camka shaqiiqa xijaabi jirtay oo dhan baa isla xijaabaysa waxaa kaloo xijaabaya camka shaqiiqa laftiisuna wuu xijaabaya dee quwana waa ku xijaabaya oo cam shaqiiqi camli ab dee quwuu uu sheeganaya markaa wa xijaabaya ibnu cami shaqiiq waa kii tobnaad waxaa lagu xijaabaa in alle intaa inoo soo horumartay iyo camli abka laftiisa inoogu soo dambeeya ayaa isla xijaaba ibnulcam liab intaa hore o dhan baa xijaabta kan ku soo xigay cami shaqiiqina waa xijaaba oo ibnu cami shaqiiq ibnu cam liab sababtu ku xijaabay waxa weeyaan bilquwa wuu ka awood rooyi muctiq waa kii labiyo tobnaad in inta inoo soo horu martay oo dhan baa wada hashaabta muctiq gebi ahaanba ha kala reebin waxaa kaloo xijaaba kan ku soo xigee ah ibnu cam liabka biljihana ku xijaabaa oo markaynu jihooyinkii casabaadka aynu taxaynay walaaga ayaa ugu dambeeyey walaaga ayaa ugu dambeeyey madhabka shaaficiyadan wuxuu kasii dambaysiinaya baytulmaalka iyo maalikiyaduba almaxjuubaatu xajbu xirmaan min annisaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah kuwa la xijaabo ee xajbu xirmaanku ku dhaco haweenka ka mida ah, wahunna waxay yihiin awalan marka hore aljaddatu mutlaqan waayeydii mudlaqanba docday doontaba ha ka timaadee ayeey oo dhan weeyey waayeydii waarisad ahayd waxaa isku mid ah kaanat haatayaa umma ummin aw umma abin ama ayey xagga hooyo ka timi ahaato ama ayey xagga aabba ka timaha ahaatee tuxjabu waxaa lagu xijaabaa bilummi hooye ayaa lagu xijaabaa fii jamiici alxaalaat dhammaan xaaladaheedoo dhan wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah ayeeyo docday doontabaa ka timaadee hooye ayaa lagu xijaabaa thaaniyan bintlimn tuxjaba bilimn inan baa lagu xijaabaa wuxuu leeyahy sheekhu bintlimn waxaa lagu xijaabaa bilibni inaynu meydku dhalay banaatul ibnigaasu waxaa isku mid a kaanat waaxida aw aktar ama mid ha ahaato ama ha ka badnaadaan wa tuxjabu biitnatayni fa akhar min albanaat sidoo kale waxaa lagu xijaabaa laba iyo ka badan oo banaatu sulbigiya ilaa idaa kaana hunaaka mucasib inuu mucasib uu jooga mooyaane wuxuu leeyahy sheekhu bintalibno xajbulxirmaan baa ku dhaca waxaana ku ridaa waa ibni oo la helo oo meesha ka saaraya hadduu joogo banaatul ibnigaasu hadday midtaiyo hadday ka badan yihinba waa isku miduun waxaa kaloo meesha ka saaraya laba binto oo umeydku dhalay oo banaat sulbiya waayo thulusaankii iyagaa wada qaadanaya huluseenkii marka ay qaataan banaatul ibniga way dhacayaan laakiin hadduu mucasib joogo mid casabaynaya iyaga oo la derajo ah ama mid ka derajo hooseya hadday u baahdaan ma dhacayaan markaa ah. laakiin marka mucasib la waayo banaatul ibnigii way ku dhacayaan laba iyo ka badan oo banaatu sulbiya haalisan alukhtu shaqiiqa tuxjaba bil ayaa lagu xijaabaa waxaa kaloo lagu xijaabaa bilfarci lwaarid mudakar farac waaris oo mudakara oo ah ibnu iyo ibnulibni ah wa ina sala hoos ba ha u degeen waxaa kaloo la xijaabaa ukhto shaqiiqa ah waxaana xijaaba oo dhaxalka u wada diida aabbo hadduu joogo meeshaba waa ka tegaysa iyadu sidoo kale bilfarci lwaaris mudaker farac waariso oo lab ah hadduu joogana ukhto shaqiiqi waa iska tegaysaa halkaa waynu soo marno haddii farac waariso oo mu'anasi uu joogo dee casabatu macalkhayr bay noqonaysaa raabican aluktu liab uktadii liabka ahayd tuxjabu bishaqiiqa shaqiiqo ayaa lagu xijaabaa idaa saarat casabatan maca alkhayr markii ugtada shaqiiqada ay noqoto casabatan maca alkhayr ugtadii la abkahayd iyona way iska tegaysaa waayo awooddii walaalkeed ayay yeelanaysaa waxaa kaloo lagu xijaabaa ugtada ah wa bilabbi wa bilfarci lwaaris almudakar labadaana waa lagu xijaabaa aabbana waa lagu xijaabaa farac waariso oo lab ana waa lagu xijaabaa waxaa kaloo lagu xijaabaa hugsadii laabka ahayd wa bishaqiiqatayni labadii hablood ee meydka walaala ahaayeen xagga hooya aababa idastakmalataa markay dhammaystirtaan athulusayn thulusaynki marka ay dhammaystirtaan ilaa idaa wujida mucasibun in mucasib la hela mooyaane oo soo gacan qabta wuxuu leeyahy sheekhu waxa kale oo ukhtadii la adkahayd xijaabto oo meesha ka saarta akhawaadkii shaqaa'iqa ahaa oo labiya ka badan ah markay goobta joogaan ee ay huluhaankoodii qaataan dee ukhta abi ama mid haata ama ka badnaadaane waxba heli maayaan way iska tegayaan ila wixii hulusaankiibay shaqaa'iqii baa wada qaatay ilaa idaa wujida mucasibun mid mucasib ah oo iyaga casabeeya oo walaalkooda oo li'ada in la helo mooyaane khaamisan alukti lium ugtadii xagga hooyo tuxjabu bilasli almudakar walfarc alwaaris almudakar walmu'anas wuxuu leeyahy sheekhu tashanaad ee la xijaabaa waa uktadii li'umka ahayd waxaana lagu xijaabaa bilasli mudakar asal waarisa oo mudakara oo lab ah oo aabbiya aweynu kusoo sheegnay ayaa ukhtada luunkaa lagu xijaabaya waxaa kaloo lagu xijaabayaa farac waarisa oo mudakara ama mu'anasba ah oo maydku wiil uu dhalay oo sulbiya iyo wiil uu sii dhalay wiilkiisu hadduu meesha joogo akhwaadkii li'umkaa ah, meesha waa ka bixi jireen iyana haddii aynu soo ururineen soo khulaasayno dumarka la xijaabo xirmaan uu ku dhaco oo aynu sheegno ciddii xijaabtay iyo sababta lagu xijaabay kow bintalibnu waxa xijaaba ibnu ibnun ayaa xijaaba waxaa kaloo xijaaba bintasulbin fa laba bintu sulbo iyo ka badan oo hulusaankii qaatay ayaa xijaaba ilaa iyo inuu la joogo iyaga banaatul ibnigan mucasib inuu la joogo mooyaane waxaanay ku xijaabeen waa maxay waxa weeyaan bidaraja darajadaa ayuu ibnigu dee ku xijaabayaa bintulibnada jaddatulum ayaydii xagga hooyo ama docda hooyo ka timi waxaa xijaabta al um hooyo ayaa xijaabta jaddatul ab ayaydii xagga aabba ka timi taa hore sababtu iyana waa dee waxa weeyaan waa qurbu daraja ayaydii xagga aabba ka timi waxaa xijaabta